zamaani waa zaman magiciisa haddaad maqasho darfu zamaan waa zaman magiciisa waa isim tusaya zaman ah, waa isim tusaya zaman ama waqti kaas weeye darfu zamaani darfu zamaan huwa smu zamaani waa smu zamaan isimkaasoo almansuubu la nasbiyey waa ismi oo tusaya zaman ama waqti isimkaasoo mansuub ahoo la nasbiyey bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda macnahaasoo lasoo qadarayana lagu nasbiyey marka fiiri waa meeqo qayn koow horta darfu zamaan haddaad maqasho waa magac tusaya zaman yowmun laylatun bukratan gudwatan saacatan laxdatan zamaanan waa magac tusaya zaman haddaad maqasho darfu zamaan waa kow ficil maahan xaraf maahan magac kalena maaha waa magac tusaya zaman magac tusaya zaman wey waa isimkaasoo almansuubu la nasbiyey waxaa kaloo shardi ah waa in la nasbiyey hadduusan isimku nasbisanayn oo uu tusayo masalan zaman waxaa tidhi ymb yowmulkhamiisi yowmun mubaarakun yowmu aad tidhi hadda yowmulkhamiis waa ismi zaman laakiin mansuub maaha ma nasbisana darfu zamaan lama yidhaha marka waa mamnuuc inaad tidha darfu zamaan yowm اlkhamiisi yowm mubaarakun ali ah. yowm اlkhamiisidaasu darfu zamaan ma ah, ismu zamaan waa la dhihi karaa lakin darfu zamaan lama dhihi karo maxayl ma nasbisana shardi waxaa inay nasbisan tahay ah. inuu nasbisan yahaa shardi hadduusan nasbisanayn ma la dhihi karo darfu zamaan bitaqdiiri fii fiidii lasoo qadarima fiid waxnay jirtaa iyada laakiin macnihii fiidu tusi jirtayaa la soo qadara fiidu waxay tusi jirtay shay shay ku dhex jira ah, fiidu maxay tusi jirtay shay shay kale ku dhex jira saasay tusta marka macnihii ay tusaydaa la soo qadaraa bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda oo la soo qadaro ah, lagu nasbiyey haddii ismu zamaanku u nasbisan yahay laakiin macnaa fi aysan ku sugnayn darfu zamaan lama yidhaahdo yakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiira yowman taas hadda waa ismu zamaan maalin magciis wey maalin ka qiyaamaha magciisi wey maalinkaas magaciisi wey waana nasbisan yihi ismu zamaanna waa yahay waana nasbisan yihi laakiin ma ahan darfu zamaan maxaa yeelay macnaa fii kuma jirto aayaddu waxay ka hadlayday mu'miniinta adduunka markay joogaan maalinkaas qiyaamahay ka baqaan waxay is leeyihin maalinkaasaa soo socdo ee u diyaargarow markaasay wax alla wixii maalinkaas lagu khasaarayo cadaab lagu mudanaya adduunyada ka taga wax alla wixii maalinkaas lagu badbaadayana adduunkay ku sameeyaan fiiri fiira macnaheedu muxuu ahaa shay shay ku dhex dhacay wey marka la leeyahy yakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira macnaheeda ma ahan dadka baariyaalkaa maalinka qiyaamahay cabsadaan maahan maalinkaas maba cabsanaayaan ilahay cabsida ka suulina ee macnaheedu waxay tahay hadday ab hadday baqayaan maalinkay ka baqayaan marka cabsidu maalinka dhexdiisa dhicime darfu zamaanna maxaa lagu yaqaan waa ismu zamaan nasbisan oo ficilku dhexdiisa ku dhacay bimacnaa fii waa ku jirto fiiri haddadaan idhaahdo sumtu waxaan soomay yowmaalkhamiisi maalinta khamiista soonkaygu halkuu dhexda uga dhacay maalinka khamiista dhexdiisa laakiin marka la yidhi yakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiira mu'miniintu maalinkay ka baqayaan hadday baqayaan maaha maalinkaasa cabsidu dhexdhece cabsidoodu maalinka dhexdiisa ma dhacaydo adduunkaanay ku dhexdhece marka maalinkay daatadiisa ka baqayaan haddee maaha maantadan maalinkaas qiyaamaha dhexdiisa cabsi u dhici doonta maaha maalinkaas ilahay cabsida waaba ka sulinaa fawaqaahu llahu shara dalika alyawm fiih ilaahi weynaa maalinkaas shartiisa waaba ka ilaaliyeyba maadaama adduunka ku soo cabsadeen ilaahayba waa ka ilaalaaba marka darfu zamaanka marka oo leeyahay waa darfu zamaan koo waa ismi zaman tusaa labo waa inuu nasbisan yahay saddex waa in dhexdiisa ficilku ku marka markii la yidhi ismu zamaan waxaan ismu zamaynahaana baxay almansuubuna maxaa baxay kii majhuurkaa ama kii marfuuc ahaa ismu zamaan marfuuca darfu zamaan maha bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheeda waa in lagu nasbiyaa waxaa loola jeedaa ficilku waa inuu dhexda uga dhaco haddaan ficilku dhexdiisa ku dhicin lama yidhaahdo darfu zamaan ismu zamaana la leeyahy ma la dhihi karo hadda yowman taas maaha darfu zamaan waa mafcuul bihi caadi oh. marka darfu zamaan waa kaas naxw wadaalika mihaalkii naxw lyawma oo kale weeye alyawma walaylata oo kale weeye waqudwatan subaxda hore weeye alyawma waa fajarku markuu dhasho salaada subax adinka dambe markuu dhacaa weeye bilowgiisu qoraxdu markay dhacduu dhammaanaya yowm walaylata qoraxdu markay dhacdu bilaaba markay fajarku dhasho ayaa leylku dhamaada wa qudwatan subaxdii waxa dhan asaga noo keena sharaxa noogu imaan doono subaxa hore wey subaxa waqtigiisa hore wey markii subax subxu dhasho oo la adimo adinka dambe ilaa qoraxda soo baxayda inta u dhaxaydaa la qudwada wa bukratan subaxdii wa saxaran aroortii wa qadan berri wa catamatan fiidka hore wa sabaaxan subax wa masaacan galab wa abadan weligeed wa amadan weligeed wa xiinan waqti waa qadar un zamanka ka mida qadar aan go'nayn wey iyo wamaa ashbaha daalika intiis wax ishabaha wey waa kaasaa darfu zamaan isagaa si fiican noogu sharxi doono insha allah maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay adarfu daraf macnaahu darafka macnihiisa fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaalu ahday alwicaau waa weel daraf carabiga waxaa lagu ihahdaa waa weel shay wax ku dhex jiraan wey daraf waa shay wax ku dhex jiraan isagaa weelaho waxbaha dhexda uga jira walmuraadu macnaha loola jeedo laakiin bihi daraf fii curfi nuxaati naxwooleyda curfigooda almafcuulu fiihi wey weel loolama jeedo naxwooleyda weelalna kama hadlaan ee markay ay leeyihiin daraf waxay ula jeedaan mafcuulu fiih wa huwa mafcuulu fiihigu nawcaani laba nuuc wey alawalu midka ugu horeeya darfuzamaani weeye waani kan labayaa darfulmakaani weeye amaa darfuzamaani fa huwa darfuzamaanku cibaaratun ka waramid weeye can ilismi ism in laga waramo alladii isimkoo yadullu tusaa cala zamaani waqti isimaa laga warramaa ficilna laga warrami maa xarafna laga warrami maa isimkaasu waa inuu zaman tusayo isim aan zaman tusayn laga warrami maa marka daarsu zamaan lagu yidhahdo isimkaasoo almansuubi la nasbiyey waa shardi kale isimku inuu nasbisan yaha la rabaa isimku maxaa la rabaa inuu nasbisan yahay hadduu rafcisan yahay ama jaran yahay isimkaas lama yidhaahdo darf lama yidhaahdo darfu zamaan lama yidhahdo lama yidhaahdo fiiri kanaa shardigan kala muhiima bilafdi lafdiyaa lagu nasbiyey lafdi addaali tusaa cala almacnaa macnaha alwaaqici dhacay fiihi isimka dhexdiisa daalika almacnaa waa qalad daalika almacnaana waa qalad dabcadda xaggeeda ka yimid hadalka kitaabka ka mid maa daalika almacnaa waa qalad bilafdiyaa lagu nasbinaa lafdi addaali tusay calal macnaa macnaha macnaha alwaaqici dhacay fiihi isimka dhexdiisa waxaa lagu nasbinaa caamil tusaya macnaha isimkaa zamaanka dhexdiisa ku dhacay u fiirso ismu zamaankaas la nasbinaa waxaa lagu nasbinaa caamil tusaya ismu zamaankaas macnaha ku dhex dhacay caamilka tusaya lagu nasbinaa macnaa dhexdiisa ku dhacay zamanka u fiirso marka bimulaaxadati macnaa fii fii macnaheeda iyadoo la fiirinayo macna fii fiidu waxay tustaa shay shay ku dhex jira marka macnihii fiida waa in laga mulaaxadeeyo meesha laga arko bimulaaxadati macnaa fii fii macnaheeda laaxidid ama fiirin la fiirinayo ku nasmina fiida addaalati tusi jirtay calaa darfiyati darfnimada wadaalikaasu milu tusaalihii ku tusaa milu qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale sumtu waxaan soomay yowma اlnayni maalin isniin ah u fiirso yowma اlnayni horta isim oo zaman tusaya waat waa isim oo zaman tusaya ko mansuubna waata waa nasbisanta waxayna tusaydaa macnaa fiil oo soonka fiiri waxaa lagu nasbiyey yoomadaan sumtudaas oo tusaya macnaha yoomka dhexdiisa dhacay macnaha yoomka dhexdiisa dhacay waa soonka soonku maalinka kamana horeeya kamana dambeeyo dhexdiisu dhaca sumtu waa soomay yowmaalkhamiisi maalinta khamiista dhexdeedan soomay saasaas ah. marka yowma waxaan leenaha waa darfu zamaan maxaa horta ismi zamaan waa waana nasbisan yahay waxaana lagu nasbiyey lafdiga tusaya lafdigu waa sumtu ficilkaas weeye lafdigana tusaya macnaha ku dhex dhaca macnaha yoonka ku dhex dhacay waa maxee waa soonka waa soonka waxaan leenaha marka sumtu ficilun wa faacilun yowma اlnayni yowma mafcuulu fiihi ama darfu zamaan waa isku mid mafcuulu fiihi iyo darfu zamaan haddaad tiraa waa isku mid mansuubun calى darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri marka iska dhe mafcuulu fiihi darfu zamaan mafcuulu fiih waa isku mid yowma mafcuulu fiihi mansuubu mansuubun xaa lagu nasbiye cala darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fadxatu daahiratun fii akhirih wa darfun mutacalliqun bisaam sumtudaasaa lagu tacalujina yowma mudaafa lnayni mudaafiley majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii akhirih fa ina yowma اlinayn darfu zamaan weye mafcuulu fiih weye ka bedelo wa huwa yowmka mansuubun waa la nasbiyey biqowlika hadalka aad tiriyaa lagu nasbiyay sumta waa soomay wahaadal caamilu caamilkan oo saama ah daallu wuxuu tusaa calaa macnan macno ayuu tusaa macnu tusaa saamadu wa huwa macnahaasu asiyaamu waa soon soonka weeye waalkalaamu hadalkuna calaa muraaxadati macnaa fii fii macnaheedaa la fiirinaa ey anna siyaama fiida macnaheediyo ku tusaa anna siyaama soonka xadaa wuxuu ku soo digriyo ku dhacay fil yowmi maalinka dhexdiisa almadkuuru la sheegay wadaalikaasu bikhilaafi qowlika qowlkaagaa khilaafsan miaalkaas haddaad tidhaahdo yakaafu wuxuu ka cabsanaa alkasulu wehsi badanaha yowmalimtixaani maalinta kitaabkanu dhammaana oo kitaabka laysku imtixaana wehsi badana taasuu ka cabsaa ah, maxaa waxba uma diyaarsana ah, kaasa wadnaha goyni oo la rabo in la reebo ardada aan kitaabkii fahmin kuwaas waa la reebaa arday gaarah loo qabana ah, ajrubigii ku celiya horaan iskala socayna cidna ka yeelime dadkii lugoynay maalin ila ardadii lugooyi ku haya sooma jeedaan maalinay oqon weynaayan darsiga waa la baajina maanta maalinay oqon weynaayan waa la yarayna ma saas inay lugooyo ugu taagnaadaana sax oo cadaalada maya marka wehsi badan inuu arday iskala socdana waa rabaa darsi inuu diyaariyana ma rabo maalmaha kale ma fekero marka ardada kale maalin walbay fakeraan inay wax bartaan laakiin isagu maalinta imtixaanku cabsaan marka fiiri maalinka dhexdiisu cabsaan maaha hadeeru maalinkaas ka soo cabsaan markii uu soo dhawaado kitaabka aakirkiisa ku yidhi imtixaanaan soo socdo markaasu cabsaan maalinkaasuu ka cabsaa laftirkiisa fiiri marka yowmadaasu maahan ma ahan zamaan maxaa yeele maantaasu dhexdeedu cabsan doona loolama jeedo hadduu ka sii cabsaa wey cabsidu hadday dhece maalinka dhexdiisa dhicima marka darfusamaan maaha mar haddaan ficilku ku dhex dhicin yakaafu ficlmudaaric yakaafu alkasulu soo maaha yakaafu ficlmudaaric marfuucu litajarudi min anaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi aakhirih alkasulu faacil yakaafu marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi aakhirih yowma mafcuul bih aliskaleey leey mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih ywma mudaaf alimtixaani mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih faina macnaa daalika miaalkaas macnihiisu wuxuu yahay annahu wehsi badanaha yakhaafu wuxuu ka cabsanaa nafsa yowmi اlimtixaan maalinta imtixaanka naftiisuu ka cabsaa walaysa macnaahu macnihiisu maahan annahu wehsi badanaha yakhaafu shay-an uu ka cabsanaa shaygoo waaqican dhacaya fii hada alyowm ayada laakiin ka cadaan badan waxaa la mid ah wataqun yowman turjacuuna fiihi ilallahi fiiriya kana kasi cadaan badan quraanka aanka ka miisaa la cad hadda ka baqa maahan cabsidu maalinkaas ha dhacdo maantaas cabsi wax kuu tarine ah, wataquu ka baqa oo hadda ka cabsada yowman maalin turjacuuna laynin cili doono fiihi maalinka dhexdiisa ilallaahi alle maalin alle laynin horgey doono laydin maxkamaday doono inay idin sugaydo hadda ku xisaabtaan oo hadda baqa Ah, marka cabsidu maalinkaas dhexdiisa ha dhacda maaha hadday dhece maalinkaa daatadiisa laga cabsaa marka maaha darfu zamaan markaas ee waa mafcuulu fiih waa mafcuulu bihi ah, mafcuulu fiihi maaha mafcuulu fiih iyo darfu zamaan waa isku mida e moogta waa mafcuulu bihi waa waay waclan ogow allaha ku ogeysiiyo hmm. waclan ogow allaha ku ogeysiiyo allaha kuu furee annasma zamaan ismu zamaan yanqasimu wuxuu qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood alawalu midka ugu horeeya almuqtasu waa muqtas wahaani midka labeeya almubhamu waa mubham labadaas magacu kale leeyihi ismu zamaanka labaa loo qaybayaa muqtas iyo mubham marka lagu weydoologra meequ u qaybsamaa waxaa la yidhaha labu u qaybsamaa midna muqtasaa la yidhaha midna mubhamaa la yidhaha labadaasay kale leeyihin xay kale yihin saa kuu sharaxa sharax dilula suu kugu sharaxd u sharaxeed ama almuqtasu muqtas fa huwa muqtasku maa lafdi weeye dalla tusay calaa miqdaarin qadar qadarkoo mucayanin gaar ah qadarkoo maxduudin la xadeeyey qadarkoo min azamani zaman ka mida waxaa la idhaahdaa darfu zamaan ama oo amase ismu zamaan oo muqtas ah waa ismu zamaanka tusaya qadar zamanka ka oo meesha uu ka bilowdo iyo meeshu ku dhammaada la yaqaan waa kaasa ah. hadii lagu ismu zamaan oo muqtas ah macnaheedu waxay tahay waa ismu zamaan tusaya qadar zamanka ka mid a oo meeshuu ka bilowdo iyo meeshu ku dhammaada la yaqaan hadda yowmun haddii la yidhaahdo duluuc اlfajri saadiqu ka bilaabana min duluuci اlfajri saadiq ilaa guruubi shams waa intaas waa la yaqaan haddii leyla la yidhaho la yaqaan waa noocaas kaasaa waxa la Ah, waa ismu zamaan tusaya qadar zamanka ka mida oo la yaqaan meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhawaado kaas maxaa leedaha magaciisa muqtas muqtasaa leedaha wa ama almubhamu mubham fa huwa mubhamku maa ismu zamaan weeye da la tusay calaa miqdaarin qadar qadarkaasoo hayri mucayanin aan la oqoon walaa maxduudin aan la xadayn waxaa la idhaha mubham waa ismu zamaan tusaya qadar zamanka ka mid ah laakiin meeluu ka bilowdo iyo meel ku dhamaado midna lama yaqaan ama meeluu ka bilowdo lama ama meeluu ku dhamaado midna masalan waxaa la yihi laxda fiiri ilbiriqsi alwi ilbiriqsiga halkay ka bilaabeen meel ay ka bilaabto gaara male waa meeshii un laga bilaabo waxaa lagu yidhi saac alwi saacaddu halkay ka bilaabeen waxaa lagu yihi waqti waqti alwi waxaa lagu yidhi zaman waxaa lagu yidhi xiin marka waxaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa waa ismu zamaan oo mubhamaha la yidhahda mubham wa miaalu muqtasi ismu zamaankii muqtaskaha ah mihaalkiisii ashahru wey bil waa layqan meesha ka bilaabato meeshay ku dhammaatana waa layqan wa sanatu sana waa layqan sanadu meeshay ka bilaabato meeshay ku dhammaato sanada muslimka wey sanadan ka hadlayna bilgaalaad kama hadlayna annaga muxarama ka bilaabata kowda muxarama ka bilaabataa sanadu halkayna ku dhammaataa dilxija markay dhammaato ah, wax laqoon waayo maaha bilmuslim wax laqoon maaha ah, labiyo toban sanad magacyadood maaha waa bilo ilaahay magacaabay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaab illah khalaqa samaawaati walard maaha waxaan shayaadiintu la baxday oo soddon iyo kowda noqoyda marna sideed iyo labaatan iska noqoyda bilmuslim maa sideed iyo labaatan noqota ama soddon iyo kow darteeda dadka sekada ku bixiya bilgaalaadka ma ogtihin seke in lagu leeyo ah, laba sano ma isleegi ma isleeg ah, ma ah, hmm. yaa yidhi kuxisaabiya bilaa la yidhi bil ma bilaa loo dir mise qorax bilaaba la yidhi xaabarax u jira waaba ka daba wareegi soo ma jeedin marka waa qala islamaba ekaba soddon iyo saddex sana marka la joogo hal sanaa ku dhex baabahay shirkaddan hadday dhisantahay soddon iyo saddex sano oy sekada ku bixi jirtay milaadiga hal sanaysan seka bixin oo lagu leeyay maxaa yeelay halka sano maxay kala badan yihiin toban iyo kow maalin ay kala badan yihiin iyo weliba daqaa'id ah, waxa isla eg maa sanadka xataa sanad walba dibay u dhacayaan hal sano oy sax ku baxayan ma jiro sideedaba iska daa inta lagu yeelanayo sanad kasta dibay uga dhacayaan waqtiga ilaahay ku waajibiye Ah. ilaa marka dambe lagu yeesho sanad mar kale sano laba sano saddex sano boqol sano shirkadii dhisan saddex sana lagu leey soo ma oysan sekaba bixin kayaa hmm. hmm. ku xisaabtan ku yidhi ah. sow gaala daba dhaqlayn maaha ah, allahuma mustacaan nacasnimaday tusayda qof nacasaa ku dayda maogtahay gaal daba gala qof dadnimale wuxuu gaal ka daba doona qurunkiisa marka sanad waa la yaqaan meelu ka bilowda meel walyowm oo kale wey yowm waa la yaqaan meeshu ka bilowda meshu ka dhamaado waalcaam sanadiu la mid yahay waalusbuuc waa la yaqaan meeshu ka bilowda waa la wada yaqaan wa mihaalu mubhami ismu zamaankii mubhamkaah mihaalkiisii allaxda ilbiriqsi waalwaqti waqti wazamaani zaman waalxiini waqti meel u ka bilo meel ku lama yaqaan wa kullu waaxidin mid kasta oo min haadayni nawcayni labada nooc ka mida yejuusu waxaa bannaan intisaabu kordhigmidiisa calaa annahu mafcuulu fiihi inuu yahay uu ku kordhigmo labadaa nuuc marka oo ismu zamaanku u qaybsamo oo kale ah muqtas iyo mubham labada mid kastaba waa lagu nasbi karaa waa ku kordhigmi karaa mafcuul fiihinimo labadoodaba mafcuul fiihinimo waa ku kordhigmi karaa waqad dakara almu'alifu mu'alifku wuxuu sheegay min alalfaadi alfaaddii wuxuu ka sheegay alfaaddii addaallati tusayday calaa zamaani inay cashara lafdan laba-iyo toban lafdiyuu ka sheegay laba-iyo tobankiiba qaado iyo macnahoodii alawal kan ugu horeeya alyowm weeye alyowm weeye halkee ka bilowdaa wa huwa yoomku min duruuci fajarka dhalashadiisuu ka bilowdaa waa marka subxiga loo adimo adinka dambe salaada subax fajarka dhalashadiis oo cuntadu qofkii soomaya xaaraanta ka tahay halkaasuu ka bilowdaa ilaa quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda intii laga geero ayuu ku dhammaadaa taquulu waxay leedahay sumtu waan soomay alyowma maanta oo amase waxay leedahay sumtu waxaan soomay yowma alkhamiisi aw amase waxay leedahay sumtu waxaan soomay yowman maalin maalinkood tawiilan dheer waa isku hmm, ah, waa muqtas waa muqtas waa muqtas allahu akbar waa muqtas miaal kasta macno gaaruu la jeedaa ah, mar alugelsh marna waa idaafeeye marna waa sifeeye intaasoo dhan waxbaa ku khasismaya ah, markii la yidhi marka mid walba waa khasisa oo si wax uu ku qaas noqdo u yeela mar alow gelsho marna waa idaafeey marna waa sifeey soo ma jeedid marka iraabkeed waa la iska wada yaqaanaan rajaynaa waxaa iska tiraa sumtu ficlun wa faacilun yowma nafculu fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniyati wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirih tawiilan sifatu lyowm wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii akhirih tacaluji marka yowman wa darfun mutacalliqun bisaama ficilka ku tacalluji tada ha ku tacallujin hadhihin bisumtu hadhihin sumtudaas waata kuma tacaluqaayo ficilka ku tacaluji kala fuji ficilka faacilka kala furfur faki ku samee saama wey ficilku ku tacaluji ficilka bisaama dhe ficilka ku tacaluji waani miaalka labaad ou sheegay lafdiga labaaduu sheegay waani lafdiga labaaduu sheegay alleyla weeye wahiya leyladu halkay ka bilaabataa miaal kale mu idiin qora sumtu hal miaalaan idin icraabay saddex miaalu sheegay soo maaha hal midaan idin icraab waxaani labada kale waa taqaanaa se wa taqaanaan miya haa icraabteeda hal saddexda miaalu sheegaan mid icraaba labada kale waxaani waa fahmaydaan intaasaad soo socoteen waa socod barateen socda waa haani lafdiga labeeya alleyla wey wahiya leyladu leyladu halkay ka bilaabataa leylada wa hiya layladu min quruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda ayay ka bilaabataa ilaa tuluuci ilfajri fajarka dhalashadiisa intii laga gaaro taquulu waxay leedahay ictakaftu waan itikaafay allaylata xalay layladi albaarixata ka bedelo albaarixata habeenkii tagtay ayaan ictikaafay ictakaftu ficilun wa faacilun allaylata mafcuulu fiihi mansuub calى darfiyati zamaniya wa calaamatu naصbi fadxatu daahiraة fii akhirihi wa darfu mutacaliq bictakafa albaarixata badl min aleyla wa badl mansuubi mansuub wa calaamatu naصbi fadxatu daahiraة fii akhirihi aw amase waxaad dhihi kartaa ictakaftu waxaan ictikaafay laylatan habeen laylatan iska dhig iska tanwiin haddaa rabto allaylata tii hore tanuna laylatan aw amase waxaa taraha ictikaftu waxaan ictikaafay laylat aljumucati kulli waad fahmi kartaa ictikaftu ficlu wa faacilun laylat aljumuca mafcuulun fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aqn wa darfun mutacaliqun biictikaf layla mudaaf aljumucati mudaafu iley majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi aqin ahaali lafdiga saddexeeyo shiiku sheegay wuxuu ahaa qudwatan qudu waa taan uu ahaa maxay tahay qudwadu wa hiya qudwadu alwaqtu waa waqtiga maa alwaqtu waa waqti ka bedelo maa waqti weeye bayna salaati subxi salaada subax iyo wa duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda u dhexeeya salaada subax waa kuula jeedaa hiy alwaqtu waa waqti maa waqti weeye bayna salaati subxi bayna duluuci subxi salaad subax ay salaadii laftigeeda loolama jeedo waa subxiga dhalashadiisa ah, dhalashadii subxiga bayna salaad subxi ayna bayna duluuci waqti salaati subxi salaada subax waqtigeeda dhalashadiisa laga bilaabo ah, iyo wa duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda inta udhaxaydaa la yidhaha qudwa marka waa bayna wati bayna duluuci waqti salaati subxi weeye waa in laba mudaaf lasoo qadaro maa waqti weeye bayna duluuci waqti salaati subxi wa duluuci shams taqul waxaa leedahay zaaranii waxay soo siyaartay sadiiqii saaxiibkay qudwatan subaxdii hore maya qudwatal axadi waa idaafeeye qudwatal axadi axadda subaxeedii hore subaxii hore oo axadda subaxda waa subax axadda waktigiisii hore taquulu waxaa leedahay zaarani waxay soo siyaartay sadiiqii saaxiibkay wudwatalxadde xadda subaxeedii hore zaara ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alixraab ni anulu lwiqaaye walyaau damiiru mutasil mabniyun cala asukuuni fii maxal nasb mafcuulu bihi muqadam صديقي فاaعل مؤkر مرفوع وعلاaمة رفع dمة مqدرة على mا qبل yا المتكلم منع من منع من ظهورha اشتغال محل بحركة المناaصبة صديقي مضاaف yا المتكلم مضاaف إليه مبني على سكون في محل جر غدوة مفعول فيه منصوب على ظرفية زمانية وعلاaمة نصب فرحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق huwa mudaaf calaa xaddi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratun fi akhiri aw amase waxaad leedahay zaarani way soo siyaartay qudwaatan subaxii hore subaxa waktigiisa hore ayaad leedahay waa isku icraab waraabicu lafdiga afreeyo uu sheegay bukratan weeye bukra maxaa la yidhaah wahiya bukradu awalu nahaari waa maalinka awelkeeda subaxigii oo dhan wey taquulu waxaa leedahay azuuruka waa ku soo siyaarana waa ku soo booqana bukrata sabti sabtiga subxigiisa ow azuuruka waxaan ku soo siyaaranaa bukratan subaxdii azuuruka bukrata sabti azuuru ficlumudaaric marfuucu litajarudihi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akiri wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu ana wlkaafu damiiru mutasimin mabniin cala fatxi fii maxali nasbi mafcuulu bihi bukrata mafcuulu fiihi mansuubun cala dafiyati zamaniyat calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aqin wadarfun mutacaliqun biazuuru bukrata mudaaf asabti mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi aqiri ow amase waxa laba azuuru kooxan ku soo siyaaranaa bukratan waa isla sidii oo kale wlkhaamisu lafdiga shaneeya saxaran wey wa huwa saxarku aaqilu leyli waa habeenka aaqilkiisa waktiga la suxuurto dadka soomayaa suxuurtaan wey qubayla alfajri fajarka wax yar ka hor wey qubayl maaha qablu laguma dhihin wax yar waa taskiir wey qubayla alfajri fajarka wax yar ka hor fajarku waa dhalashada subxiga dhalashada subxigu dhalanaa wax ka hor qubaylku waa taskiir taqulu waxay leedahay daakartu darsi darsigayga waxaan mudaakareeyey oo aan dib ugu laabtay saxaran aroorti waktigaasaan ta u soo kacay oo hurdadu ii dhadhami weyday aan darsigii dib u akhriyey daakartu ficlun wa faacilu darsii mafcuulu bihi mansuuq wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manac min duhra ishtiqaal maxalli bixarakati munasaba darsii mudaaf wa yaa lmutakalimi lmutakalim ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه صحر مفعول فيه منصوب على ظرفية زمنية وعلامة نصبه فرحة ظاهرة في آخره هيا تعلق وظرف متعلق بذاكرة بذاكرة ذاكرتها اسمها تعلق آه آه inaad xoogaa ibtidaa'inimadii ka soo gudubto mararta oo laskaga tacalujinayo waa laga soo gudbaa waxa wax lagu tacalujina waa ficilka ficil iyo faacilka maaha waa ficilka oo keligiis Ah, ee faacil wax laguma taclujinayo wasaadisu lafdiga lixeeya oo shiiku sheegay hadan weeye maxaa lahaa qad wa huwa hadan ismun waa magac magac oo lilyowmi maalin usugnaaday sugnaaday alladii maalinka bacda yowmika maalinkeega gadaalkiisa ku sugan alladii maalinka anta adugu fiihi dhexdiisa aad ku jirto maalinka adiga aad ku dhex sugan tahay maalinka ka dambeeya lahaa hadi ah, maalinka adugu aad ku dhex sugan tahay maalinka ka dambeeya saasaa la yidhahda wa huwa qadi ismun waa magac oo lilyawmi maalin u sugnaaday alladii maalinka bacda yawmika maalinkaaga ka gadaal ku sugnaaday alladii maalinka anta adugu fiihi aad ku dhex sugantahay maalinka adugu aad ku dhex suganto ood dhex joogto maalinka ka dambeeya wey qadi kaas wey maalinkaas wey taquulu waxaad leedahay ji jitanii idaa jitanii soo maaha taquulu waxaa leedahay idaa jitanii markaad ii timaaddo hadan berri akramtuka waa ku karaamaynaa idaa jitanii markaad ii timaaddo hadan berri akramtuka waa ku karaamaynaa idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaafidun lishardihi wa mansuubun bijawaabihi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin wa darfun mutacalliqun bijaaadhe jitudaasaa lagu tacalujayna jita ficilun waa faacilun ni anun lilwiqaaya walyaa damiru mutaصilu mabniyun calaa sukuuni fiihi maxal nasb mafcuulu bihi radan mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniyata wacalaamatu naصbi fatxatu daahiratun fi akhirih wa darfun mutacaliqun bijaa jitadaad ku tacaluj akramtu akramtu ficilun wa faacilun horta jumlada fiiri jitanii jumladeedaas waljumlaة min alficl wاlfaacil wاlmafcuul bihi fi maxali jarin biidaafati idaa ilayha jumladaas waa mudaaf ilayh jumladaas waa mudaaf ilayh wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuul bihi fi maxali jarin biidaafati idaa ilayha hadana waa tacalujinay waa mafcuul fiihgii akramtu ficlu wa faacilu kaanta damiiru mutaصil mabniin cala اfatxi fi maxal nasb mafcuul bihi jumladaas akramtu wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli laa maxala laha min alcraab lannaha jawaabu shardi gayri jaazim waxay jawaab u tahay idaa aan waxba shardi adaatu shardi aan wax jasmin idaadu adaatu shardi wey shardi iyo jawaabay qaadataa laakiin waxba ma jasmido marka shardigeeduna waa mudaafu ilayhi jawaabkeeduna maxalka ixraabkuma le jumlada shardigeeda waa mudaafu ilayhi maxalka waa laga jaraa jumlada oo jawaabka u noqotana maxalka iraab kuma le maxaa la idhaha waljumlatu min alficli wاlfaacil wاlmafcuulu bih laa maxala laha min aliraab lima liannaha jawaabu shardin gayri jaazim maxalka iraab kuma leh maxaa yeelay waa shardigay jawaab u tahay shardigaasoo waxba jasmin ah. ilaa shardiga laba loo qaybiya mid wax jasmiya iyo midaan waxba jasmin kuwa wax jasmiya waad soo barata waa labiiyo toban waa taqaana adaatu shardi laba laba ficil jasmin miyaadaan aqoon waa taqaana laba laba ficil kuwa jasmin jawaasimteed kusoo qaada soo maaha waxaa jira adaatu shardi aan waxba jasmino idaadaanu ka mid tahay marka jawaabkoodu macalka raab kuma ledh wasaabi lafdiga todobeeya catama weye fiidka hore wey habeenka qaybtiisa hore wey uludka ugu horeya habeenka wey catama wa hiya catamadu ismun waa magac magacoo liului leyli habeenka uludkiisa u sugnaaday uludka alwali ee horeeya taquula waxaa leedahay azuuruka waxaan ku soo siyaaranaa cataba tanfiidka hore azuru asiinu xarfu tanfiis wastiqbaal mabniin cala fatxi laa maxala lah min alicraab azuuru ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaazib wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu ana kaafta walkaafu damiru mutaصil mabniin calى fatxi fi maxali naصbin mafcuul bihi catamatan mafcuul fiihi mansuub calى darfiyati zamaniya wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wadarfu mutacaliq bazuru wahaamin lafdiga sideedeeyo shiiku sheegay sabaaxan weeye sabaaxu waa halkee wa huwa sabaaxu ismun waa magac magacaasoo lilwaqti waqtiga u sugnaaday alladii waqtiga yabtadi-u ka bilaabanaa min awali nisfi leyl habeenka niskiisa dambe min awali nisfi leyl habeenka min awali nisfi leyl habeenka barkiisa laga soo bilaabo niska athani labeeye niska dambe meeshuu ka soo bilowdo awalkiisuu ka bilaabana ila zawaali qoraxda suurideeda duhurka halkaasuu ku tega intaasaa sabax laysku yidha taquulu waxaa leedahay oo waqtigo dhan afar labaatan sa waxaa loo qaybiyaa sabax masa sabax masa markaas masaagiya bilaabana isfaa nisu leyl awl ku dhammaana nisu ah, leyl alwl habeenka dhexbartagiisu kow ku leeyahy masaagiin marka afar labaatankii saacadood maxay noqdeen sabaax masaa intaasay noqdeen sabaax masaa ayay noqdeen wa huwa sabaaxi ismun waa maga magacaasoo lilwaqti waqti u sugnaaday alladii waqtiga yabtadiu ka bilaabana min awali nisfi leyl habeenka niskiisa laga soo bilaabo niska aani labeeyo ila zawaali zawaalkii intii laga gaaro taquulu calaabaa saafara aqi walaalkay waa safray sabaaxan subax saafara aqi walaalkay wuxuu safray sabaaxan fii sabaaxin subax dhexdiisuu safray saafara ficlu maadi mabnin cala lfatxi laa maxala lahu min alcraab akii faacilu safara marfuucu wa calaamatu rafci damatu muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqa maxali bixarakati munaasaba akii mudaaf ayaa ulmutakalimi damiiru mutasilin mabniyin cala sukuuni fii maxali jari mudaafu ilayhi sabaaxan mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbin fatxatu daahiratun fi akir wa darfun mutacaliqun bisafara wa taasi lafdiga sagaaleeyo shiiqu sheegay masaaan wey wa huwa masaagu ismun waa magac magacoo lilwaqti waqti u sugnaaday alladii waqtiga yabtadiu ka bilaabana min azawaali qoraxdu markay cirka dhex bartankiisa ka leexato ka iilato oo dhanka ay u dhacdo u iilato ilaa nisfi leyli habeenka niskiisa ilaa laga gaaro taquulu waxay leedahay wasala alqitaaru binaa tareenkii wuxuuna soo gaaray masaacan galab wasala albinaa binaa Ah. wasala albinaau wasala alqitaaru dhe wasala wuxuu soo gaaray albinaau anag ah, wasala wuxuu soo gaaray alqitaaru tareenki tareen ma taqaan tareen midkaan lagu safro ah. oo isku daba xadhiirsana tirada badan kaas waa wasala dhowr toban container labaatan containar camal la isku xidhiiriyo waay marka containar walba boqol dad ka buuxo hal dara wala marka wada wasalaalqitaaru taraankii binaa wuxuuna soo gaaray masaacan galab wasala ficlu maadin mabniy cala lfatxi laa maxala lahu min alicraab alqitaaru faacil wasala marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi aakiri binaa albaaw xarfu jarin naa damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fii maxali jari aljaaru walmajruuru mutacaliqaani biwasala masaan mafcuulu fiih waa kana masaan mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniya wacalaamatu nasbihi wcalaamatu nasbi farxatu daahiratu fi akhir wa darfun mutacaliqun biwasala markaad ku tacalujinayda ma waxaa leedahay biwasala alqidaar bay leedahay ficilka keliyaad ku tacalujinaysa soo maa ficilka keliya wax lagu tacalujiya walcaashiru lafdiga tobneeya oo musanifku sheegay abaadan weeye walxaadi casharana amaadan weeye labadoodu waa isku macnu leeya wa kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ismun waa magac magaxoo li zamaanin waqti u sugnaaday zamaanka almustaqbali lasoo qaabilaa alladii zamaan laa gaayata yool liintihaa'i dhammaadkiisa uusan usan meeluu ku dhammaado male taquula waxay dhaha laa asxaabu la saaxiibi maa al ashraara dadka sharta badanoo dhafoorada xiidhan abaddan weligay la saaxiibmaad leeda ha wax dhafoor xiidhan dabagaab wata kollayba anigu intaa noolay la saaxiibi maa adduunkanaa isku arki mayna aakhiran haba sheegin ilahan ka mangala waa le ilaahu aakhira dadka soo bixido ilaahu dhafo raxiibta agtooda ha iga soo bixin ad leeda ilaahu halkaas iga soo saari laa asxabu la saaxiibima alashraara kuwa sharta badan oo gaalada isku ekaysiiya abaadan weligay la saaxiibimaa ad leeda laa asxaabu laa naafiyatu mabniyun calaa sukuuni laa maxala laha min alicraab asxaabu ficlun mudaaric marfuucun litajarudi min amaasi waljazim wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhirih wa faacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu ana alashraara mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhirih abadan mafcuul fiihi mansuubun calaa dafiyati zamani wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhirih wa darfun mutacaliqun biasxaabu wljumlau min alficli wlfaacil wlmafcuuli fi maal nasb maquulu qowl taquuludaas mafcuulkeedii ka dhig waxa dham walaa aqtarifu ama shaqaysama ashara balaayo amada weligii yaana la saaxiibine bele lama hundhuraayo meel gaara bele la kali socoma markaan leeyahay ahlu sharta la saaxiibi maa maahan balaayadii anugu keliga inaan gaar u wadanayo ee shartoo dhaman iyo dadkeedaan necbahay aha sharta iyo dadkeedoo dhaman ka carara walaa aqtarifu aniga kasba maha oo shaqaysa maha laa aqtarifu laa agtasibu wey ma shaqaysanayo ashara balaayo amadan weligay waa la macno walaa aqtaraf alwaaw xarfu cadfin laa naafiyatu mabniyu cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab ashara mafcuulu bihi waxaa tiri aqtarif horta icraab aqtarifu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib aljaazib wacalaamatu rafci dhamatu daahiratun fi akiri wafaacilu damiru mustatiru juman taqdiiruhu ana ashara mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akiri amadan mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniya wacalaamatu nasbihi atwacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri wadarfun mutacaliqun biaqtarifu waay whaani cashara lafdiga toban iyo labeeyaa xiinan weeye wa huwa xiinku ismun waa magac magacoo lizamaanin mubhamin zaman la qariyey u sugnaaday zaman oo aan meeluu ka bilowda meeluu ku dhammaada la sheegin wey zamankaasoo hayri macluumin aan la og hayri macluumilibtidaai isku idaafee hayri macluumilibtidaai bilowgiisa aan la oqon walalintahay dhammaadkiisana aan la oqon taquulu waxaa leedaha saaxabtu caliyan cali waxaan la saaxiibay xiinan waqti min adahri zamanka ka mida waqti demanka ka mida la saaiib ah, marka waqtigaas meelu ka bilaa ku dhamaada lama yaqaan waa mubham saaxabtum ficlun waa faacilu caliyan mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi akhiri xiina mafcuulu fiihi mansuubun calaa darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi akhiri wa darfun mutacaliqun bisaaxaba min adari min xarfu jarin adari ismu majruun bimin wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaar walmajruur mutacaliqaani bisaaxaba wayalxaqu waxaa haleela bidaalika maa ashbaha wixii shabaha maahan intaan kaliya darfu zamaan ee adiga qaacido ka dhigo isim kasta oo zaman tusan oo nasbisan oo caamilku tusaya macno isimkaas ku dhex dhacay khalaas waxaad tidhahdaa waa darfu zamaan qaacidadaad ku socone ee miaaladan yarkaa kaliya ku socon maydi wayalxaqu waxaa haleelaa bidaalika kaas la soo sheegay maa ashbaha wixii shabahay oo min kulli ismin isim dhammaantiis ah isimkoo daalin tusaa cala zamaani waqti sawaan waa isku mid akaana isimkaasu inuu ahaado muqtasan mid muqtas ah muqtas waa soo barat milu oo kaleeto waduxa barqinkii oo kale am kaana inuu ahaado isimku mubhaman mid la qariyey milu waqtin wa saacatin wa laxdatin wa zamaanin wa burhatin burhatun waa qidcatu min azamaan ah, burha waa qicatun min azamani waa qayb yaroo zamanka ka mida fa ina haadihi tan iyo wamaa maalaha wixii lamid noqda faina haadihi tan iyo wamaa maalaha wixii lamid ah yajuusu waxaa bannaan nasbu kulli waaxidin mid kasta in la nasbiyo minhaa ka mida asmaadaas calaa annahu mafcuulu fiihi inuu yahayna lagu nasbiyo saasaa bannaan saasaa bannaan darfulmakaani haadaa midkaanu darfulmakaani darfu makaankii weeye qaala wuxuu yidhi maxamed ibnu maxamed ibnu daawud yuu dheri cashar haya halkaasa iska joogo waxaa la muujiyey inuu dheeri yahay